jirnaa weeyaan baabka labiiyo tobanaad baabu fadli sadaqati bilmaa biyaha in la sadaqeeyo ama la sadaqaysto fadliga uu leeyahay ayuu baabkan u baab yahay xadiidka kun todoba boqol iyo sideed iyo todobaatanaad can sacd bni cubaadata waxaa laga weri radi allahu taala arda annahu sacd ibni cubaada qaala wuxuu ya rasul rasuulka allow ina umma sacdin sacad hooyadii maatad way geeriyootay isaga hooyadii ayuu leeyahay ummi sacdin sacad hooyadii hooyadiis ulajeeda weyaan fa ayu sadaqad sadaqa teedeeba afdalu u fadli badan inaan u sadaqeeyo qaala nabigeenu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waali almaau biyo inaad u sadaqayso ayaa ufadli badan weeyaan qaala wuxuu yidhi fa xafara wuxuu qoray marka wuxuu qoday bi'ran ceel ayuu qoday wa qaala wuxuu yidhi wa qaala wuxuu yidhi haadihi ceelkan ceelbiyoodkan liummi sacdin ummi sacdi sacad hooyadii ayaa iskala ayuu yidhi weyaan abu daawuud ayaa soo saaray xadiidkan waa xadiid xasana biyaha marka mansilada ay joogaan rabbigan wuxuu le subxaana wa tacaala wajacalnaa min almaai kula shayin xayin shay kasta oo nool ama nolol aqbala biyahaas kama marmo marka biyaha waa nolosha adduunkan weyaan marka biyahaas oo wax walb loo isticmaali waxaa loo isticmaalaya nolosha cadigayd waxaa loo isticmaalaya cibaadaadkii adduuniya akhraba ee waxaa weeyaan wixii lagu gaari lahaa ayaa biyaha looga maarmaynin marka biyahaas iyo baahida loo qabo in la daboolo waxyaabaha ugu fadliga badan weeyaan baabun fii xaqi saa'ili qofka dadka su-aasho oo magan allaysto xaqa ule iyuu baabkan u baab kun toddoba boqol iyo sagaal iyo iyo toddobaatanaad can cabdiraxmaan ibni bujaydin waxaa laga wari raximahu llah can jaddatihi ayaydii ummi bujaydin saxaabiyad ayay ahayd wa kaanat waxay ahayd umu bujayd miman baayaca rasuula اllahi sala allahu calayhi waali waslem dumarkii iyo saxaabiyaadkii nabiga baycada la galay oo nabigeena eh, islaamnimada kula ballamay iyo ku dhaqanka diintan ayay ka mid ahayd radia allahu tacala ardaha annaha iyadii qaalat waxay tidhi lahu nabigu waxay ku tii ya rasul rasuulka allow sala allaahu allaha kugu kuu naxariista calayka korkaada e ina almiskiina qofka miskiinka ah, layaquumu calaa baabi albaabkayga ayuu soo istaagaya qof miskiina magan alla ayuu leeyahay wamaa ajidu lahu shay-an waxna uma helan uciihi aan siiya isaga wax aan u taagana gurigaygaba mama yeelaan weyaan <clears throat> faqaala wuxuu ku yidhi rasul rasulka sal slm in lam tajidii haddii aadan helin lahu isaga shay-an shay tuciinahu aad siiso isaga ilaa dilfan qob muxraqan ee weliba la gubay oo gubnood ah fadfaciihi ilayhi u taag oo u dhiib amaba u saar fii yadihi gacantiisa saas ayuu nabigeen le sal abu daawuud tirmidi nasaa-i soo saar waa xadii saxiix weeyaan marka qoobka waaa dilfiga waxaa loo adeegsadaa eh, looda iyo ariga meeshaan ay ku socdaan muxuuaha qoobkaa yaroo dambe ayaa loo adeegsadaa dilfiga marka eh, xaafirkana waxaa loo adeegsadaa eh, muxuu ahaa wiii kasoo haray marka dilfiga marka sidoo kale waxaa weyaan eh, araskana waa lamid laftarkiis taqriban waa loo adeegsadaa xaafirna waa la yihah laftarkiis marka eh, weeyaan dilfigaas haddii aadan haynin wax qoobkaas waxaanan ahayn waliba qoob gubtay gubnado meel yal utaag xabad moosa ah utaag xabad timir utaag canjeero gubnood hootaala utaag haddaada wax kale aadan helin laakiin adoo muxuu ahaa haysto wax fiican inaad wax utaagta lama ogola ila rabbi wuxuu le subxaana wa tacala walaa tayamamu lkhabiida minhu tunfiquun walastum biaakhidihi ila an tuqmiduu fiih waclamuu ana allaha haniyun xamiid allihii taajirka ahaa oo maxmuudka ahaa fii kulli axwaal inaad muxuu ahaa xaggiisa u dirta waxaan qiimaha aan agtaada kala hayn oo qofkii aad u taagaysan macnaha agtiis aan kala hayn sax ma ahan laakiin haddii aadan wax kala haynin yuusan miskiinka kaa noqonin isagoo gacmo maran haddiiba wax un aad u taagirta aad gacanta ku hayso weyaan waayahay baabun man sa'la biاllaahi tacala qofka alla magaciisa wax ku weydiistay ilaahay baan waxaan ku weydiista waxa isiiy ama heblow allaan kugu weydiista waxa isiiy qofku yidhaahdo xaqa uu leeyahay weyninkiis ayuu baabkan u baab yahay inaan mxua qofka isaga la celinin inaba tabarla waay waa gooni xadii kun todoba boqol iyo sideetanaad can cabdillahi bni cumar waxaal radi allahu tacala anhuma qala cbdillahi bni cumar qaala rasul rasulka wuxu yiri sal l slem man istacaada qofkii magangala billaah alla weyne oo allan kaa magangale ku yidhahdo ama alla igu waman sa'ala bilah alla qofka wax idinku weydiisana faactuhu alla siiya magaca la weyneeya rabbigan subxaana wa tacaala waman dacaakum qofka idin yeerta oo muxuu aha meel idinkugu yeertana fa ajiibuuha ajiiba haddii wax cilad ah oo diidaysa ayna jirin weliba dacwada dacwooyin oo muxuu ahaa waajib noqon ayaa jira weyaan waman sanaca ilaykum macruufan qofkii wanaag idiin sameeyana fa kaafiyuu u abaalguda fain lam tajiduu haddii aadan heli karin maa tukaafiyuuna waxaad uga weydaan fadcu lahu u duceeya xataa tarow ilaa aad ka aragtaan anakum adinka qad kaafatumuuhu inaad u abaalgudeen ilaa aad ka dareentaan u duceeya weyaan abu daawuud nasaa-i ayaa mxua soo saar waxdii saxiix qofka ixsaan kuu sameeya waxay yidhaahdaan man axsana ilayka faqad hallaka qofkii ixsaan kuu sameeya wuu ka garbaduubay qofka maanta intuu kuu yaro ku yidhi waxaad yeeli bal tobankan kunoo shil ama labaatankan kunoo shil ama khamiiskan quruxsan yani imtiaan ilaa aad marka u abaalgudda waa wax kugu taagan oo imtixaan ah mogta laakiin qofka man jafaaka faqad alaqaka qofkii muxuu ahaa oo nagala tag yidhah oo gacanta kuu filgana ninkaas xorriyadda yuu ku siiyo yacni inaad adiga uun ka roorato ood wax u tarto waa gooni laakiin wax weyn oo hadda aad maanta aad leedahay eh, ixsaankaasa lagugu leeyahy seed ku gudaysaa waad garanaysaa nabigeena sala allahu calayhi wa aalihi wasalam markii ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo abu sufyaan u imaaday amal xudaybiya xaaladda ay dhacday oo la ballamay kadibna balantii ay niminka reer qureysheed ay dumiyeen ama ay buriyeen ballantii ayaga ay buriyeen oo nimankii bani bakr iyo khusaaca markaay dagaalameen qolyihii ayaga lajaalka ahaa ama xaliifka iyo sheegadku ahaa ay hoos hub ka siiyeen ayada ahayd waxaa dhacday in uu soo dhaqaajiyey muxuu ahaa ninka la yidhaahdo abu sufyaan isagoo muxuu ahaa dalba inaana ballantii ay buriyeen la cosboonaysay kadibna nin walba marka u hadlay nin saxaabada ka mid ah ayaa si adag intuu u eegay ayaa waxaa weeyaan eh, hadal adag ku dhahay markaasaa wuxuu yidhi kan wake markaasaa waxaa lagu yidhi waa hebel wuxuu yidhi haddii aydan ahayn abaalaad ii gashay oonan weli aanan gudin abaalaad ii gashay oo weli aanan abaalka kuu abaalgudin haddii uusan ahayn walee muxuu ahaa hadal adag oo kaada ka adag aad iga maqli lahayd marka qofka ixsaanka markuu kuu sameey oo ku garbaduubay marka in loo abaalguda haddii abaalgudka aad kari weydana inaad u duceysa waa hadyiga iyo amarka nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam arinta ayada waa waxyaabaha ummadda iyo bulshada isku xirankeeda iyo isu naxariisasheeda iyo isqiimaynteeda waxaa weeyaa ka qayb qaadani soomaalidana waxay yidhahdaan ciirta cabe ama dhame ayaa caydaada yaqaana yani qofka adiga ixsaankaad u samayso ood weligaa soo barbaariso agoon i ninka korina eed baa ka dhexayso arinta ayada waxay tusaysaa mukaafacdi ayaan meesha olin oo halka ka baxayso qofkii ixsaanka loo sameeyey intaa lala maray oo intaa intaa ayaa wuxuu samaynayaa jasaaru noqoni jasaaru noqoni kadibna cadaawo iyo kala tag iyo isnacayb iyo iska argudasho iyo dhibaatooyin badan oo la koobi karin bulshada waxyaabaha ka dhex uma waxaa ka ah iyo xaadiidka la aana lagu camalfalaynin man axsana ilaykum macruufa fakaafiuuh fain lam tajiduu maa tukaafiuunahu bihi fadcuu lahu xataa taraw anakum qad kaafatumuuh nabigeena sal slam sida noo imaan donta insha allahu tacala amaba waxaa weya kitaabkan nooga imaan doonta kaana yaqbalu alhadiyata wayuhiibu calayha nabigeena sal slm hadiyada marka loo keena sadaqada wuu diidi jiray sida noo iman doonta insha allahu eh, ah tacaala laakiin hadiyo marka loo keeno wuu aqbali jiray wayuhiibu calayha qofkiina uu abaalgudi jira nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam waaya baabu sadaqati biradii baabu sadaqati sadaqa lala baxa biradii waxyaabaha la liido oo liidan in lala baxa iwalxaraami xaraamta in la sadaqaysto inay bannaaneen oy aad mxuu ah waxyaabaha la diiday ay ka mid tahay ayuu baabkan u baabiya xadid kun todoba boqol iyo kow iyo sideetanaad yani radiga abcan qofka markuu uqasda waa laakiin qofki hadda waan soo marnay qofka aduu wax kala hayn waa baab kale laakiin qofki inuu wax xun meesha dhiga isagoo wax fiican heli karo taasoo mishkilada la diida xadid kun todoba boqol iyo kow iyo sideetanaad can cawf bin malik waxaa laga wariyey radi allahu taala arda qal wuxu uhi cawf dakhala calayna rasulula rsulka al ayaa noo soo galay sal allah alay slam almasjida masjidka wa biyadihi gacantiisana casan nabigu ulu wat sala allah alay slam isagoo ul wato ayuu nabigeena soo galay alayh sala slam masjidkiisa waqad callaqa walxaal qad callaqa iyada uu ka raariciyey rajulu nin oo mina rajulu nin qanan raqob amaba waxaa gacan mooska gacanka iyo timirta gacanka iyo waxyaabahaas ayaa qinka la yidhahdaa xashafan ee buf ah buf yacni waa aan la cuni karin oo adag oo hallaabay garow intuu yahay uusan muxuu ahaa bislaanin timirta ayna bislaanin ayaa aafa ku dhacayso amaba dabayl baa mari ama koyl baa kudhici ama biilaan baa kudhici amaba cudur baa geli kadibna wuu qalalaya bufuu noqonaya wax marka la cuni karo oo macno lama ahan marka xashafan bufoobay faacana bilcasa nabiga usha ayuu ku duray fii dalika alqinu roqobtii amaba waxaa weeyaan gacankii ayuu ku duray ushii nabigeen sal slam waqaala nabigan wuxu yih sal slm low shaaa hadduu doona rabbu haadihi asadaqa sadaqadan masjidka la suray ninkii la baxay ama ninkii lahaa tasadaqa wuxuu sadaqaysan kari lahaa biatyaba minha mid ka fiican ila ninkuu yaqaana nabigan sal sl ama waa loo waxyooday ama ninkuu yaqaana wa qaala wuxuu yidhi ina rabba haadihi sadaqa sadaqadaa ninka la baxay yakulu wuxuu cuni doonaa alxashafa buf ayuu cuni doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo saasuu nabigeen yihi sal allahu calayhi waaali waslem walaa tayamamu lkhabiia minhu tunfiquun walastum biakhidii saas marka lidaalika carabta waxay yidhahdaan qofka markuu wax xun bixiyo wixii xumaana uu weliba sii yaraya ayaa waxay wa suua kiila buf iyo beeg mxuua liidanaan intuu mxuua buf qofkii bixiyey ayuu weliba kusii bakayliyo bufkii weliba sii yareeyey xashafan wa suua kiila dhaa carabta abu dawud iyo nasaa-i ibn maaja ee soo saar xadii saxiix weeyaan xadiid kun todoba boqol iyo laba iy sideetanaad can abi hurayrata radi allahu taala arda qala abu hurayra qaala rasu rasulka al wuxu yiri sal slm man jamaca maalan qofkii xoola ururiya xaraaman ee xaraam ah uma intaa kadib tasadaqa sadaqaysta bihi xoolihii xaaraamta ahaa oo tirada badnaa ayuu marka sadaqa kala baxay lam yakun lahu fiihi ajrun wax ajir horta kama helay haba ka yaabeenba tan labaadna wa kaana isruhu dembigiisana wuxuu ahaadaa caleyh dushiis weyaan xoolihii ama ha soo dhaca ama ha khiyaamo amaba waxaa wey habooba wax un si un ha kusoo galeen xaaraan xaaraanta ayada ahayd amaba xaaraan ha ka shaqeeyo marka wax u tari malahan ajirna kama helo dembigeedina madaxa ayuu ka saaran yaha weyaan ibnu xibaan ayaa soo saaray sanadkii waa xasan weyaan baabun almustaxiqu lisadaqa qofki sadaqada mudan waa kee kee weyaan kee ku haboon in wax lagu sadaqaysto xadid kun toddoba boqol iyo saddex iy sideetanaad can cabdillahi bni mascuud waxaa la wariyey radia allahu taala an arda qaal wuxu cbdillahi bn mascuud alhudali qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal slm man sa'ala qofkii weydiisto walahu isagana uu u sugnaaday maa yuqniihi wax kaafiyo oo ku filan dadkana wax weydiisto jaaat way timaadaa jaaat waxaa timaada yowma alqiyaamati maalinta qiyaama khumuushun aw khuduushun aw kaluuxun aw kaduuxun mia aw kaduuxun fii wajhi inta waa isku yacni feenasho iyo in muxuu ahaa la feento amaba la xoqda wejigiisa ayaa maalinta qiyaama ku timaada weeyaan maxay noqonaysaa marka muscatu laxminka noo imaan doona wejiga ayaa laga diiraa diirasho in la diiro wejigiiso dhan u diirmo ayuu maalinta qiyaama la doona ayuu nabigeena cadayna sala allahu calayh wali wasalam qaaqaala wuxuu y rasuulka allow cabdulaahi ayaa saa dhihiye wamalghina soo yuqniihi nabiga muusa dhihin calayhi waxa deeqa maxay qala wuxuu yidhi hamsuuna dirhaman konton shilin oo fida ah aw qiimatuha min adahabi ama qiimaheeda oo dahabka ah intaa qof haysa hadduu dadka wax weydiisto maalinta qiyaame isagoo diiran oo wejigiisa uu feenan yahay ayuu imaan doona ayuu nabigeena cadayna sala allah alay slm abu dawuud tirmidi nasaa-i ibni maaja daarimi waana xadiis saxiix weeyaan marka su-aasha xumaanta ay leedahay qofka ka maarmo ayaa laga garanaya wey laakiin ragga masaakiinta oon waxba gacanta ku haynin oo tuugsani iyaga khaduushka ma yeelan doonaan amaba kaduuxa inkastoo de nabigeen uu cadayna sal slm uu leeyahay intaas inkaas intaas kontonka dirham qofka haysto alfaslu raabicu fasalka afaraad oo kitaabu zakaadka hoos imaanaya axkaamu lmas'ala su-aasha dadka wax la weydiista axkaamta ay leedahay baabkan u baab yahay su mararka qaar ay bannaanaanaysaa qofki inuu gacan hoorsado ood magan allahi yidhaahdo maalmaha qaaray muxuu ahay ama mararka qaar ayay bannaanaanaysaa mararka qaarna waa ka warramaynayoo qofka asagoo weji diiran marna xaaraan qofka uu daldala ayay noqonaysaa marka anwaac kala duwan ayay leeda weyaan akaam masalati uu fasalkan muxfasal yahay weyaan baabka koobaad baabulxai iskuborin isku booriye cala alcamali in la shaqaysto ee walisticfaafi in laga dhowrsada can ilmas'ala dadka wax la weydiisa ayuu u baab yahay xadiid kun todoba afar iyo sideetanaad can abi saciid alkhudri waxaa la weriy radi allahu ta an arda ina naasan dad saxaabada reer ansaareed sa'aluu waxay wax weydiisteen rasuul bay weydiisteen sala alla slm fa nabiga wuu siiyey nabigeenna calayhi salaatu salaam weligiis laa ma dhihi jirin saas hadduu haayeen bixin jiray haddii kale wuxuu dhihi jira nagu soo noqo bal waxbaan ku barbaaraynaa zaka iyo waxnoo timaada iyo sadaqe uma sa'aluu kadibna waxbay weydiisteen fa acaahum waa siiyey nafida ilaa ka idlaada ood ka dhammaada maa cindahu nabiga agtiis waxaadoo dhan oy dhammaadeen sala allahu calayh wasalam <clears throat> faqaala wuxuu yidhi maa yakuunu ma ahaada cindii agtayda min khayrin ma xoolo oo falan udakhirahu cankum idinkamana kaydsada haddii wax xoolo ay maanta yeeli lahaayeen ama ayba yeelaanba inkama kaydsada inkamana kaydsan lahayn mana inka kaydsana haddana waman yastacfif qofka dhowrsada yucifuhu allah alla weyne ayaa dhowra ama allaha dhowra waman yastaqni qofka deeqtooma oo dad ka deeqtooman yuniihi allah alla weyne ayaa deeqa ama allaha deeqo waman yatasabar qofkii isa sabarsiiyo isagoo dhib qabo isadkeeyo yusabiruhu llah alweyne ayaa sabar siiyo oo amaba deeqtoon ood siiyo qalbigiisa oo hina laga buuxiyo ilaan adduunka wax ka qiimo badan inuu ilaahay subxana wa taala qalbigaada hina iyo taajirnimo bud ka siiyo wax ka weyn maba arkaba yani xaqiiqatan taas cajiib ah. wa wamaa uطiya lama siiya axadun qof caطaa'an siisma khayran ka wanaag badan oo awsaca ka waasicnimo min asabri in sabr qofkii muxua lagu shuba siisma ka wanaag badan oo ka khayr badan oona ka waasacsan oo bini aadan la siimaba jirta ayuu nabigeen cadayna sal l slm buhari iyo muslim xadis soo saaray marka qofka in uu muxuu ahaa isdhowra isilaaliyo waa lagama maarmaan xadii kun todoba boqol iyo shan iyo sideetanaad can xakiim bn xisaam waxaa la wariyey radi allahu taala arda fuqarada muhaajiriinta fuqarada saxaabada ayuu ka mid ahaa radi allahu taala arda fuqarada saxaabada ayuu ka mid ahaa gadaal dhammaan tujaartooda ayuu ka mid noqday qaala wuxuu yidhi sa'altu rasul lah nabiga ayaan weydiiyey weydiistay sal slm fa acطaanii wuu isiiyey uma intaa kadib saaltu waan weydiistay fa acطaanii waa isiiyey uma intaa kadib saaltu aan weydiisay fa acطaanii waa isiiyey uma intaa kadib qaal wuxuu yidhi xakiimu xakiimo ina hada almaala maalkan khadiratun waa cagaar badane ama waa cagaaran yah xulwatun waana macaan badan yah xoolaha waa cagaar indhaha ku raaxaysto markaad lacagta doolarka saa u tiriso amaba mxu guryaha iyo mxuu ahaa gawaarida iyo wax aad runtii u macaan badan khadiratun cagaar badan khadiratun cagaar badan xulwatun macaan faman ahada qofkii qaato bisakhaawati nafsin naftiisa oonan u hanqaltaagin sakhaawatnafs isagoon hanqaltaagin ayaa lagu tuuray qaadaa la yidhi amaba qofka siinaayey isaga oo muxuu ahaa sakhaawo oo wixii qalbigiisa waxba ay ku jirin oo qalbigiisa uu ku faraxsan yahy ayuu qofka siiyey qofka saa ku qaato buurika lahu fiihi waa loo barakeeya waman akhadahu qofka qaata biishraafi nafsin naftiisa inuu ay u hanqaltaagto oo hunguri uu lam yubaarak lahu looma barakay fiihi isaga wa kaana wuxuu ahaadaa kaladii qof kii oo kale qof kaladii kii oo kale oo yaakulu cuna walaa yashbacu aanan dhargaynin alyad lculya gacanta sare u waxbixinaysa ah ayaa khayrun ka khayr badan min alyaddi sufla gacanta hoose saasoo nabigeena cadayna sal slm buhaari ayaa soo saaray ninka xakiim bin xisaam maalintaasaa su-aal ugu dambeysay isaga iyo rag waxyaabaha ay ku ballameen waxaa ka mid aha inay qof binaadam wax weydiisanin iyagoo riti saaran ayaa waxaa ka dhici jiray sawdkii iyo jeedalkii ayaa ka dheci jiray ama farad saaran qof hoostooda taagan inay yidhaa hebel oo isoo dhiib way ka diidi jireen ritigii ayuu muxuu ahaa tujini ama uu ka soo degi markaasuu sawt soo qaadana boqol qof haddii hoostiis joogta abadan uma dirsan jirin uma dirsan jirin masaladii ay halkaas iskaga xireen weeyaan radia allahu tacala ardaahum <clears throat> waayahay <clears throat> xadii kun todoba boqol iyo lix iyo sideetanaad zubayr bn waxaa laga wariyey tobankii jannada lagu bishaareeyey ayuu ka mid yahay radia allahu taala can nabi nabigen wa ku sal slm qaala wuxuu yidhi xaaskiisa ma taqaanaan zubayr bn ya asbaabinta abubakr daat mutaaqiin cabdullahi bn zubayr hooyadii can nabi nabigeena wuxuu ka wariyy sal slm anahu nabigeena qaala inuu yidhi lian yaahuda inuu qaato axadukum midkiin xablahu xeragiisa inuu qaata oo fayaatiya uu la imaado bixusmati اlxaabi jin amaba rarma ee qoryo ah calaa dahrihi dhabarkiisa oo fayabiicahaa uu iibiyo oo fayakufa allaahu alla weyne uu kaga reebo bihaa xusmadaas iyo muxuu ahaa intaas dusha la saaran yahay oo mxuah eh, ah, geedaha ama qoryaha ah uu rabbi kaga reebo wejha wejigiisa naar kaga reebo waa iyo wejiga inuu muxuu ahay diirmo ayaa khayru lahu ugu khayr badan min an yasala annaas dadka in wax weydiisto acطahu siiyeena aw manacuuhu ama u diideena wejigii uu ku diirmaa su-aasha inaad qoryo dhabarka saarato ama xamaali aad noqoto ayaa ka khayr badan ayuu nabigeen cadayna sal l slm imam buhari soo saaray baabu nahyi reebidis kale can masalati dadka wax la weydiisto kauran weliba qofki isagoo dalbay inuu xoolobadsado <clears throat> ayuu baabkan u baabya kun todoba boqol iyo todoba can cabdilahi bni cumar waxaa radi allahu tacala arda qaalu cbdilahi bni cumar qaala nabi nabigana wuxuu yidhi sal slm maa yazaalu rajulu qofka kama zuula yas'alu naas dadka inuu wax weydiisto xataa yaatiya ilaa uu ka imaado yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo laysa uusan ahayn fii wajhi wejigiisa muscatu laxmin gobol hiliba wejigiiyo diiran ilaa uu ka imaado dadka inuu waweydiisto kama zuula qofka weyaan subxaana allahi alcaiim buhari muslim can abi hurayrata radi allahu ta arda qal abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slm man sa'ala annaasa dadka qofkii wax weydiiso amwaalahum xoolahooda weydiisto takauran inuu ka xoolo badsado waxuu haystaa deeqo laakiin inuu xoolo badsado ayuu rabaa inuu jeebkiisu buuro fa inamaa in kalemaad yasalu wuxuu weydiistaa jamran dhimbil dambaaburo iyo dhimbil iyo dhuxul muxuu ahaa shidan ayuu weydiistaa falyastaqila ha yaraysto dhuxusha ayadaa oo muxuu ahaa amaba dhimbisha ayadaa ha yaraysto aw liystakir ama ha badsada waxaad aruursana waa naar waa dab weyaan ama badso ama yaraysa aday ku taalla weyaan imam muslim xadii soo saaray baabun man taxil lahu lmasala yay su-aasha u bannaanta marka intaas waxaan kaga soo baxnay su-aasha amaba waxbadsi ha loo samaysto amaba waxaa weeyaan ma iyadoo la maarmo waxdadka hala weydiistee in ay khatar tahay ayaan kaga soo baxnay intana man taxil lahu dad bay u bannaanta inay dadku wax weydiistaan waa kuwa kuwa iyaga xadiidku sideed boqol toddoba boqol iyo sagaal iyo siddeetanaad qabiisata ibnu makhaariqin hilaali waxaa laga wariyey radia taala arda saxaabiga jaliilka qaal wuxuu yidhi taxamaltu waxaan dhabarka soo saartay xamaalatan xoolo sulxi ah xamaalada waxaa laba qof baa isku dhegan laba eh, qabiil baa isku dhegan xoolihii isku haysteen ayaad halkaa usoo ridinaysaa waxaad leedaha aniga ayaa xoolaha bixini eeslaynada kala jooga waa xoolo suli marka taxamaltu waxaan dhabar kusoo ritay oon soo xamaashay xamaalatan xoolo suli ayaan dhabar kusoo ritay maxaad u taqaanaan xoolaha noocaas magac mu haysaan waqlal mu haysaan wanqal mu haysaan waqlal a a ya ammaano miya damaano damaano soo qaaday damaano waa carabi xashire ha damiin ha anaa damiintay waa u dhowda t soomaaliga runta rabnaa waa carabi weyaan gacan kuma hayno haye ninka xalay daranka sheegay ayib darmaan miyuh wuxuu aliah wadaadkii waaya marka eh, xoolahaas damaanadda ah ayuu dhabarkiis usoo ritay iyo xoolaha sulxiga ah fa ataytu rasulah baan u yimi sal asaluhu fiiha anoo wax ka weydiini fa qaala wuxuu yidhi asaluhu fiiha inuu igu kaalmay anoo weydiini weydiisani nabiga anuu imaaday alai sl slam anoo inuu nabigan igu kaalmay calayhi salaatu wasalaam fa qaala aqim joog xataa taatiina ilaa inoo timaada asadaqat zakadii oo fanaamuru aan kuu farna laka adiga biha iyada inama asadaqaatu lilfuqaraai wاlmasaakiini wاlcaamiliina calayha wاlmualafati quluubuhum wafi riqaabi wاlhaarimiin halkaa soo gelaysaa marka haarimiinti waa kuwan oo fanaamuru aan kuu farna laka adiga biha iyada qaala wuxuu yidhi saxaabigii uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi yaa qabiisatu qabiisow ina almas'alata dadka in wax la weydiisto laa taxilu uma bannaana ila liaxadi alaaata saddex muxuu ahaa qof aan ahayn uma banaano saddex qof intaana kahayn uma banaano rajulu nin oo taxamala dhabar ku rita xamaalatan damaanad iyo waxaa weeyaan xoola sulxi ah faxallat lahu lmas'alatu dadka inuu waxweydiisa ayaa u bannaan xataa yusiibahaa ilaa u muxuu ahaa ka helo uma yumsik uma yumsik kadibna waa ka istaagaya dadka qaar waa imanayaan mogta wax weydiistuu bilaabayaa maslaxo guud ahaaneed u bilaabaya kadibna uu ku hadda ummado badan oo intay meelaha istaagaan dadka wacdin jiray oo kadibna dadka masaakiinta wax u weydiin jiray kadibna mikrofonada ayaga ay dadka ku wacdinayaan in bato loogu sheego wax u weydiin jiray in madaarista lacag loo ururiyo wax u weydiin jiray in masaajida la dhiso iyo dadka ay taamta u weydiin jiray oo bannaanka wacdinta la istaaga dadka ayaga ahaa way ku waamaneen yacni dad waxay noqdeen yani waraaboobay bahloobay been cad oonan geed looga soo gabanayn oo muuqata qofka marka dambe wuxuu noqonayaa mutarasiq inuu asagii muxuu ahaa beentii risqaad ka dhigto yani waxaan go-aynin waa imtixaan kolley waad aragteen aan filaya si la yeelo lama yaqaan waaad yani waxaad ku samayn karta lama yaqaano markii dambe si ay u socdaan diinta insilaaqa kudhici marka salaada jamaacadii oo lagu jira ayuu mxuu ahaa dumarkii iyo dhalinyaradii iyo dadkii uu boqol boqol shilinka ururinaya salaadii waxaa lagu jira maqrib oo aamiin adoo soo daaho kale soo agmar halkaas taagan yihin ismal raggaanaad rag diin iyo salaad iyo baabkaas laga raba isma dhehaysto waxaa yeeli mataqaanaa xaaraantiiyay cag saareen ay ku socdeen ay ku socdeen kadibna way kudmeen khalaas waa kudeeyeen diinlaan adduunlaana ku dhacday walan yazdaaduu ilaa faqran wa bu'san faqiirnimo iyo mxuu ahaa inay waxaan hayna ma kororsanayaan waa macruuf waa mxuu ahaa nabigeena calayhi salaatu salaam arrinta uu caddeeyey weeyaan sala allahu alay wax badanaan aragnay ragga qaarkood waxaan maanta indhahayga saaray alyowm nin raggii lagu yaqaanay inay la doodaan gaalada weliba nin aad u qiimo oo ilaahay subxana wa tacala gacantiisa uu kusoo muslimiyey dad aad u badan aad u badan howlkan isli muxuu ahaa ku ooli jiray meeshaan eh, secondarigan eh, sli sli hi howlkaasaan garanaya xataa mar qolyo la keenay badan sagaashameeyihii oo dee ay dad badan ku islaameen meel walba ninka isaga ahaa way la sanbirraxotay bash way la socotay way la socotay way la socotay way la socotay marka dambe wuxuu bilaabay inuu lacagtii isaga ku shaqaysta afkiisii uu waday uu waday uu waday insilaaxa ku dhaca marka inuu marka hadda masjidkii jaamiya hortiisa fariisto ood magan allaay ninkii dee halkaas gaari wa oo xataa waxaa la doodi jir niman laga keenay ingiriiska niman maraynka ka imaaday oo ragga muxuu ahaa ugu aqoonta roon agga baybalka ayaa loo keeni jiro la murmi jiray nin aad u aqoon fiican u ahaa halkaas ayay maanta ay taalla halkaas ilaahayna koley subxana wa tacaala halkaas ma dhigeen hadduu asaga is dhigeen saas weeyaan meesha intuu rabbi ku gaarsiy subxana wa tacala inuu meesha kugu soo celiyo wamaa asaabakum musiibatin fa bimaa kasaba idiikum imtixaan waa iska imaan karaa laa shaka oo qofka de annaga hadda Eh, laakiin koleyba ficilka aad wax ku bilaaba kaas ahaa oon la yaqaanay la ogaa ficilka halkaas qofka de halkan jidkaan maro inuu mxuu ahaa toolafka inay bale kale ku dhacda moyn gaara mashakiya ku jiro waa maya sidaas oo kale jidkaas qofka dumarba qabta oo baabkaas inuu diinta alla ku tuugsado oo dadka uu beenguura ood magaca alle subxaana wa tacaala xaaraan ku cuna hadduu qofka bilaaba diinlaan baa u dambayn diinlaan baa u dambayn waa macruuf nas'al اllaha asalaama walcaafiya fi daarayn ilaahana badbaaday subxana wa tacaala waayahay baabu nahyi afwan yaa qabiisatu qabiisow ina almasalata su-aasha dadka wax la weydiisa laa taxilu uma banaana ilaa liaxadi alaaثatin saddex ma ooyine saddex qof midkood mooyaane qof kale uma bannaana weyaan rajulu nin oo taxamala dhabarka u rita xamaalatan damaanad iyo waxaa weeyaan eh, xoolo sulxi ah fa xalat lahu lmasalatu masaladii iyo su-aashii ayaa u bannaan xataa yusiibahaa dadka eh, xataa yusiibaha ilaa uu xoolihii ka helo inuu dadka wax weydiistaa u bannaan uma kadib yumsiku waa ka istaagaya muxuu ahaa hamacaansanin warajulu nin oo asaabatu ay ku dhacday jaa'ixatun musiibo xoolihiisii baabi'isay ama ha mood ha noqdayna baabi'isay ijtaaxat maalahu maalkiisa baabi'isay jaa'ixatun aafa iyo musiiba ijtaaxat baabi'isay maalahu maalkiisa faxaalat lahu lmas'alatu su-aasha ayaa u bannaan dadka inu wax weydiiso xataa yusiiba qiwaaman wax uu ku istaago oo min cayshin nolol ilaa uu ka helo weyaan nolol aad ku istaaga oo amaba sidaadan sharitaan iyo daboolitaan oo min qawmamin maxaa qoran aw sadaadan min cayshin ah. oo nolol ah yacnii dabool yani nolol oo xaajadiis dabooleyso sadaad daboolitaan waa kan saddexaadna waa rajulu nin oo asaabatu ay ku dhacday faaqatun faqiirnimo jaaixa iyo aafa kuma dhicini waa iska faqiirayba faqiirnimo iskaga dhacday xataa yaquuma ilaahay ka istaagaan alaaatun saddex oo min dawi lxijaa ijaaga waa caqliga ow min qowmihi tolkiisa ka mid ah aad ba u qofka dadkan kale oo banaanaha jooga uma yaqaanaan lakin tolkiisa iyo qaraabadiisa hoose waa garan karaa ninkan xaaladiisa waayahay laqad asaabat ilaa ay laqad asaabat waxaa ku dhacday fulanan hebel faaqatun faqiirnimo ayaa ku dhacday iyo baahi ayaa ku dhacday faxaalat lahu lmas'alatu su-aal i dadka in wax weydiisa ayaa u bannaan ku filnaansho iyo wax muxuu ahaa aad ku istaaga oo min cayshin nololah aw qaala wuxuu yidhi sidaadan daboolitaan oo min cayshin nololah famaa siwaahunna wixii intaa ka soo haray oo min almas'alati dadka wax la weydiista ah yaa qabiisato qabiisow suxtan wuxuu uu cunayaa saaxiibahaa suxtan suxtan ay cunayaan weyaan marka waa xaaraan uu qofka qurqurini xaaraan oo qofka mxuu ah, cuni weeyaan imaam muslim xadiis soo saaray marka sideedaba su-aasha macnodarridaas ay leedahay qofka muslimka ah inuu iska sabro weeyaan ood baabka isku furin qofka marba baab isku furo muxuu ahaa su baab faqiirnimo ah lagu baabka macruuf weeyaan xadiid kun todoba boqol iyo sagaashanaad can abi hurayrata radi allahu ta an arda hurayra qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal l slem laa taxilu sadaqat sadaqada uma bannaano likhaniyin qof hodan ah oo dhaqaala haysta uma bannaano zakadii muxuu ahaa zakadii uma bannaano walaa lidii miratin awood iyo xoog qof u saaxiibna shida iyo ad adayg qof u saaiibahoo dee xoogan sawiyin oo weliba xibnihiisa ay oo muxua curyaan aanan ahayn qofka asaga ah qof xibnihiisa ay u dhamaystiran yihiin oona uma banaana in xataa lagu sadaqaysto weyaan shaqaysto zakada uma banaana nasaa ibn maaja soo saar xadii saxiixa xadii kun todoba boqol iyo kob iyo sagaashanaad ubaydillaahi ibn cadiy ibn khiyaar waxaa laga wariyey raximahullah qaala wuxuu yidhi ahbaranii waxaa ii sheegay ama ii warramay rajulaan laba nin oo saxaabada nabigeena ka mid ah sal slm anahuma marba haddii saxaabiga majhuulnimadiisa waxba ma dhibays jahaalat saxaabiyi laa tadur liana asaxaabata kulluhum cuduul waa caadiliin weyaan waayahay ahbaranii rajulaan laba nin baa ii warrameen anahuma iyaga ataya nabiya nabigeena u yimaadeen sl slm fi xaajat ludaaci sanadka xaajatuludaac nabiga xajku dambeey uu xajiyeen weyaan wa huwa nabigani yaqasimu uu qaybina asadaqata zaka uu qaybin fasalahu way weydiisteen minha zakadii wax uu ka siiyey nabiga ayay weydiisteen farafaca nabiga kor ayuu u qaaday fiina anagi ayaga ayaa dhihi labadin mogta fiina anagi albasara aragga wakhafada hoos buu dhigay kor iyo hoos noo eegay kor iyo hoos ayuusaa iyo wakhafadahu wakhafadahu hoosna u dhigay oo kori eegay fara'ana wuxuuna arkay jaldayna laba ninoo aad muxuu ahaa u xoogan inaan ayuu arkay fa qaala wuxuu yidhi in shituma haddii aad doontaan actaytukumaa zakada waxa idinka siinaa haddaad doonaysaan adink qaadan kartaan walaa xada nasiib kuma lahan oo muxuua nasiib uguma sugnaan muxuuha qayb fiiha zakada likhaniyin qof hodan ah kow walaa liqawiyin qof xoogan oo muktasibin shaqaysana laakiin qofka hadduu aad u xoog badany oo meel laga shaqaystaba ayna jirin ka warrama beer meeshii lagama yaqaano xamaali lagama yaqaano me waxa uu qabana ma lahan meel wuxuu joogaa marka wax la qabtaba ay olin shayba markaas waxaa weeyaan iktisaab meesha miyaa yeela waa maya iktisaab miyaa yeela marka wahaakada laakiin asal ahaan qofka hadduu shaqaysana shaqaysan karo shaqana way taallaa hadda maanta halkan aan joogno boqolaal shaqa boqolaal shaqo ayaa dhooban halkan dhallinyaradeenniina meelahaas ay muxuu ahaa ay facebook iyo eh, social media ay la fafadhiyaan oo ay leeyihiin muxuu ahaa telefoon iphone ahoo eh, nooc ugu dambeey ha lii soo gada boqol kun jooga shaxaada wadaadka sheekenya khayr allah siiye ayaa mxuu ahaa halkudhig wuxuu ka dhigtay shaqayso hashaxaadin lilaahi daruhu wax aad u fiican xaqiiqatan aad u fiican waa maanta qofka yacni guryaha yaa ka shaqeeya waad aragteen yaa wax xamaala yaa bannaanaha alaabta la taagan yaa simyasaska riixa yaa baabuurta wado yaa tagaasida wada yaa guryaha dhiso bal adiga qof dhallinyaro ah qof dhallinyaro ah oo raggeenna ka mid ah soomaaliyeed oo masjidkan ataa meel ahaada masjidkan soo kan maha soo masjidkeeni maha hal qof oo shaqaalo ku arag guri kasta oo tagta wiilka waxaa laga yaabaa intuu aayar soo labisto khamiis qurux badan soo qaato kaba qurux badana soo qaata uu indhaha muxuu ahaa faraha taagtaaga oo de waagu hal shay ma yaqaan waa jaahil murakaba maadi iyo diinitan waxba kama yaqaan laakiin ma ogola birtoo qaad in adeerkii amaba mxuua dadka qaraabada haddii ay yidhahdaan war meeshaan muxuu ahaa raggaan shaqaysana shaqayso oo kun iyo intay qadana raggaan qayb ka qada maya wuxuu le oo shilin loo la siiyo ood meesha taagtaagnaada ood meelaha firfiriya oo wixii la qaado ayaad eego inta kalena aad ku mashquulsanaada muxuu social media intaas ayaa ku filan ya galabtiina ku yaraay uu meelaha la aado kadibna oo maqaayadaha ka sheekay imtixaan moogta runtii imtixaanka isaga waxaana haysto waa inta bal eega marka ka isaga markasdaqamu ku bixi ku ayaga marka sadaqa ma kubaxaysa wuxuu kule guuraan rabaa zakaa laysiiyo see laguu siinayaa qawi muctasibata oo meelaha la fadhiya social media mushkilad wa alcumuum marka baabkaas waa baab u baahan in dib loo eego ummaddan hashaxaadina shaqayso ummaddan arrinta ayada in laga iltaabageliyo ummaddan quway uta almumin alqawiyu khayrun axabu ila allahi min almumin adaciif soo ma almuminu waxaa ugu horaysa biiimaanihi wa islaamihi wa caqiidatihi almuminu bijasadihi almuminu bicamalihi wa kasbihi alqawiy cafwan yani quwadaas meel walba geli xagga iimaankii xagga aqoontii xaggii jirkii iyo dhismihii xaggii waxaa weya shaqadii qofku inuu shaqaysto xaggii himadii sare ood meel dheer aad higto xaggii naxariistii quwada marka dhan ay reebi lama arko muminkaas baa ka qiimo badan midkaan mxuu ah walyad alculya khayrun na ya sheekh a intii aad ka gaara meeshii aad u socday wixii ku filnaa la siinayaa maro aanad aad haysanayn dhaxankaa micdis meeshay somaali waxay dhihi jireen maro aan kula joogin ya dhaxankaa micdis marka qofka lidaalika wabni sabiil ibn sabiilka marka laakiin lama siina xoolo badanoo dee ma aha <laughs> maadaama uu taajir iyo naqaano oo degan yahay gaarisa ilaa intuu gaaris ku gaari laha umbaa la siini gaarisa ayuu laakiin halkan ku beryaha lakiin alxamdu lilah waa qofka hadda gaariso iyo kenya gudaheeda jooga oo dhaqaale meel ugu yeela telefoonkiisa lacagta looga soo buuxini dhib weyn ma jira alxamdu lilah waayahay baabun laa yasaluuna annaas dadka ma weydiistaan akhyaartii iyo muminiintii ilxaafan ya celcelis iyo takraar iyo ku celcelin ya su-aal badan hallaysiiyo may hallaysiiyo ilaaf kaas waa ku celcelinta xadiid kun todoba boqol iyo laba can abi hurayraa radi lahu ta arda ana rasuula s qal nabigeen wuxuu yidhi laysa ma ahan almiskiinu qofka miskiinkaa alladii kii yatuufu ku wareego cala naas dad ku wareego halka hebel utagkanutagkanutag fa taruduhu kadibna ay soo celiso alluqmatu hal cantuuga iwalluqmataan laba cantuuga oo cuno la sii laba afgashi haddii la siiyaba canjeerada yarlojabka rooti haakada ah, yani caanaha yaro myani ah, nin qofka isaga meel walba dee boqolkoo shilin kontonkoo shilin qofka saas u meeraysto miskiinka dhabta ah kaas ma ahan ayuu nabigan cadayna sal allah alay waslam taruduhu ay socdaysa aluqmatu cantuuga iwa luqmatan laba cantuuga iwa tamratu hal timir iwa tamratan laba timir walaakin warka lagu laabay almiskiinu miskiinka alladii kiwa laa yajidu aan helaynin hinan deeqtoon yuniihi deeqo wax asaga deeqa ma heli karo walaa yuftanu bihi lama ogaado waa shaar cad yahay fayutasadaqu calayhi ha lagu sadaqayste walaa yaquumu mana istaaga oo ma kaca oo fayasala ma wed fayasala u weydiista annaa dadka markaa intaba ma sameey kaas ayaa miskiinka dhabta ah oo runtii in aad loo raadiyo u baahan weyaan sadaqatu siri oo waxaa weeyaan la ammaanay ragga ay ku baxayso ragga ayaga weyaan dad badan oo akhyaara oonan hanqaltaagaynin oo dhibaysan ayaa dhooban buhaari muslim ayaa soo saaray kun todoba boqol iyo saddex iy sagaashanaad an cabdilahi bni camr ibn cas waxa lg radi allah ta anma qala wxu abdillahi bn camr cas qaala rasul rasulka wuxu yh sal slm man sa'ala qofkii dadka wax weydiisa walahu isagana iyadoo u sugnaatay arbacuuna dirhaman afartan dirham afartan dirham oo fido ah adanka qiimeeya dirhamkia ma garan laan meelaan uga aadno waan dhibkan haysto waxaa ka mid ah fidadii intee looga aadi afartan ganacsi intaan leegaan haynaa fidadina meelaan olaana yaan ku hadlaynaa sheekh muuse adiga dukaanleyd kuma jirto amayna laa ilaaha ila allah abdirasul ya sheekh sara qolyahan sarafka in loo taga oo muxuu ahaa hawsha ayada laga soo xaqiijiy aad bay fican lahayd afartan dirham marka qofkii haysto oo dadka wax weydiista man sa'ala qofkii dadka wax weydiista walahu arbacuuna dirhaman afartan dirham isagoo gacanta ku haysto fa huwa almulxifu yasaluuna naas ilaafan kuwa layidhi kuwaas weyaan saasuu nabigeen cadayna sal allahu alayhi waaalihi waslm nasaa-i waana xadiis saxiix baabun man acطaa min hayri masala man ucطiya qofkii waxa la siiyo min hayri masalatin isagooanba afka kala furin ayaa lagu taaga ho qabso ayaa la yidhi ka waran wuu qaadanayaa xalaal ayib maa sha allah kun todoba boqol iyo afar iyo sagaashanaad can khaalid ibni cadiy waxa lagu aljuhani radi allahu taala arda qala wuxu saxaabaa jaliilka samictu rasul rasulka ayaan ka maqlay sal slam yaquul nabigeena ola man balaqahu qofku uu soo gaara macruufun samafal iyo gacan ay ka soo gaarto min can akhiihi walaalkii min hayri masalatin asagoona waxba weydiisanin ay wax ka soo gaarto walaa ishraafi nafsin naftiisana ay u hanqaltaagin oo hungurigiisa uusan war hebel muxuua saa kuu yara milacsada aanan dhihin falyaqbalu ha aqbala walaa yaruddahu yuusan celinin risqun waa risqi oo saaqahu llahu alla weyne uu soo kaxeeyey u soo kaxeeyey ilayhi isaga durdur iyo risiq uu rabbi subxana wa tacala kuu soo furay wayaan waxba celila iska qaado imaam axmed ee soo saaray sanadkiis ma saxiix weeyaan xadiid kun todoba boqol shan iyo sagaashanaad can qabiishata ibnu da'yb waxaa laga wariyey raximahu llah waa kibaar taabiciin wuxuu geeriyooday lix iyo iyo waxaa weye lix iyo iyo siddeedankii jirada nabigeena sal allah alay wuxuuna dhashay sideedii hijrada nabigana sal sl nabiga muusan arkin muhadram iskadha marka can qabishata ibnu daibin waxaa la weri raximah llah ana cumar ibn khaaab radi allahu taala arda acطaa wuxuu siiyey ibnu sacdiyi ninka ibnu sacdi la yidhahdo ay wuxuu siiyey alfa dinaarin kun shilin oo dahaba waa lacag aad u badan kun dinaar wa sahlan maahan faabaa wuu diida an yaqbalaha inuu aqbala wa qaala wuxuu yidhi ana aniga canha ayada xaggeeda haniyin waa ka maarmaa ina hadda u baahan ma ahi waan ka maarmaa faqaal lahu cumar cumar wuxuu ku yidhi innii aniga qaa'ilun laka waxaan ku dhihi maa qaala lii wuxuu ii yidhi rasuul rasulka sal l slm nabigan wuxuu ii sheegay ama hadalka igu yidhi annaan ku dhihi wayaan idaa saaqa allaahu allah hadduu kuu soo kaxeeya ilayka adiga risqan irsaaqad min hayri mas'alatin adoon wax weydiisanin walaa ishraafi nafsin naftaadan aynu hanqaltaagin fakhudu iska qaada fa ina allaha alla weyne ayaa isaga ayaa ku iska qaado marba haddiiba ri allaad ku imaada daf inaad meesha ayada ah iyo qofkaas ria bixina aad daraysanta inuu qof xaaraan cun yahay ama xoolihiisa xaaraan yihin markaas oo kale tawarucan waa ka diidi kama qaadanays marka iyada waa laga diidaya lagama qaadanay qofka xaaraan yuusa ku cunsiinin haddii aad taqaano xaaraan cunaa tahe kaama qaadanayna si kale un ugu muxuu furdaami mar kalena waxaa waye xaaraantii wixiisaad ugu cadin leed koona kale usoo gal marka maxaa yeeley waxaa laga yaaba dhibaato kale ka timaado ibn xibbaan ayaa soo saaray hadii mararka qaar loo baahday warniyo xaaraantaada naga leh haddii aad dhihi karto ilmaadeertihiinna waa ood muxuu ahaa isleeda amaad kuwaana qaataana ama qofaad ku kalsoonta u yahayna ayadna laga yaabaa inay noqon karta mararka qaar xikmadda mararka qaar moogta tugmadan xikmaday noqoni iyo sasabka marna waxaa weeyaan usha iyo yaracanaantana xikmaday noqoni marka xikmadda waa sida ayada mar kasta uun bas maaha mararka qaar in qofku usha la yara bax muxuu aha indhaha yara guduudiy wax loo baahan yahy nacam isnaadu saxiixun calaa sharti muslim waxaad egtaa uu ku leey imaamka xafidahullah kun todoba boqol iyo shan iyo afartan xadiidkaa weeyaan waa axaadiistii aan soo marnay alfaslu alkhaamisu fasalka shanaad axkaamu sadaqati sadaqada iyo zakada axkaamteeda liaali annabiyi sala allahu calayhi waali wasalam nabiga ehelkiisa in wax lagu sadaqaysto xukunkeeda ayuu baabkaanu baab yahay ayuu fasalkan fasly weyaan looma ogolowa khulaasada maxay tahay nebi maxamed sal l slm iyo ehelkiisa looma ogola in la siiyo akada iyo sadaqada labadaba baabu baabun idaa taxawalat isadaqa sadaqadii haddii ay wareegto oo qof inta lagu sadaqaysto kadibna qofkii markuu milkiyey kadib uu muxuu ahaa aalu beytka nabigeena sal l slam hadiyahaan siiya say noqonaysaa waa banaanta waa banaanta marka ayada qofki isaga lagu sadaqaysay xoolihii wuu milkiyey kadibna hadiyad ahaan ayuu nabigeena ugu geeyey alayh sl slam ama aalu aalu nabi sal slam ugu geeyey maxay noqonaysaa marka waa banaanta saas weeyaan xadii kun todoba boqol iyo lixii sagaashanaad can anas bin malik waxaa radi allahu taala arda ana nabiya utiya nabigeena waxaa loo keenay bilaxmin hilib ayaa loo keenay tusudiqa bihi lagu sadaqaystay calaa bariirata gabadhii bariiro ahayd oy sayd caaisha radi allahu ta ardaha ay xuraysay sadaqa muxuu lagu sadaqaystay hilib ah ayaa nabiga loo keenay fa wuxuu yidhi huwa isaga calayha iyada dusheeda sadaqatun sadaqa ku yahweyaan wa huwa hilibkana lana anaga hadiyatun anaga hadiy ayuu noo yahay marka ayada loo keenay sadaqo ayuu ahaa haddana annaga hadiyad ahaan ayaan u cunayna ayuu nabigeena cadayna sal l slm buhaari muslim xadii soo saaray baabu taxriimi sadaqati cala anabiyi sala allahu alayhi waaalihi wasalam baabu taxriimi sadaqati sadaqada xaaraanimadeeda cala nabiyi nabigeena lagu sadaqay sala allahu alayh wasalam waaalihi ahlkiisa ayuu baabkan u baab yahay kun todoba boqol iyo todobai can abi hurayraa waxaa radi allahu taala arda qala abu hurayra akhada alxasan ibnu caliy ibna abi aalib radia allahu tacaala canhuma ayaa wuxuu qaatay tamratan timir oo min tamri sadaqad sadaqada iyo zakada timirteeda ka mid ah fa jacalaha wuxuu yeelay ama wuxuu geliyey fii fiihi afkiisa ayuu geliyey fa qaala nabiy wuxuu yidhi sal l slm kikh kikh ah ahwa ah ah dacadigeed waa tuf tuf yacni liyaraxaha liyaطraxhaa ha soo tufa ayuu nabiga yidhi sala allah cafwan faqala nabig wuxu yh sl slm kh kh ah ah ayuu dhahay muxuu leeyahay liyaطraxhaa inuu soo tufa darteed weeyaan uma intaa kadib qaal wuxuu yidhi ama shacarta miyaadan ogeyn xasanow annaa annaga laa naakulu inaanan cunin asadaqat zakada iyo sadaqada inaanan cunin sowma ogid weyaan buhari muslim ayaa soo saaray xadii kun todoba boqol iyo sideed iyo sagaashanaad can anas bi malik waxa lg rdi lla ta nabigan ayaa soo maray bitamratin timir fi ariiqi jidka taallo faqaala wuxuu lowlaa anii aniga haddii aynan ahayn ahaaf midka baqa haddii aanan ahayn akhaaf midka baqa an takuuna inay ahaato min asadaqati zaka ama sadaqa la akalta waan cuni lahaa nabigeena sal slem tawaaduciisa iyo siduu muxuu ahaa wax uusan kibir ugu jirin tan labaadna waxyaabaha yaryaroo saas timir iyo toban shilin wax lamidka ah in aan haybarin iyo baafin iyo ay u baahanaynin oo la qaadan karo iyo qalinkoo yaroo meel yeelle iyo toban shilin jooga wax la waxa weeyaan eh, sidoo kale in waxaa weeyaan eh, dhowrsanaanta uu nabiga ka dhowrsanaya alayhi sala slam iyo xalaalmarnimada intaas oo dhan ayaa laga qaadana weeyaan xadid kun todoba boqol iyo sagaal iy sagaashanaad can abi hurayrata radi allahu arda qala wuxu yidhi abu hurayra kaana rasul rasulka wuxuu ah sal slm idaa utiya bicaamin cunno haddii loo keena sa'ala canhu weydiin jiray hadiyatun am sadaqatun ma hadiyad baa misoo sadaqad miy fain qiila haddii la yihahdo sadaqatun waa sadaqa qaala liasxaabii asxaabtiis wuxuu dhihi jiray kuluu adinka cuna walam yakul nabigu waxba kama cuni jirna calahi slat slam wain qiila hadiyatun haddii hadiyad waa la yihahdana daraba wuu ku dhufan jiray biyadihi gacantiisa ayuu muxuu ahaa fa akala macahum yacni gacanta ayuu gelin jiray uu la cuni jiray nabigeena sal slm saxaabadiisa calayhi salat slam waradia allahu canhum buhari muslim ayaa soo saaray baabka saddexaad baabun laa yastacmilu qofka ma shaqaaleeyo ama lama shaqaaleeyo ama laa yustacmal lama shaqaaleeyo aalu nabiyi nabiga alkiis sal slm cala sadaqat sadaqada iyo zakada ururinteeda shaqaalo loogama dhigo weyaan maxaa yeelay inama sadaqaatu lilfuqaraa'i walmasaakiin walcaamiliina calayha ayaa la diida inay dadka ku qaadanaysaa noqdaan xadii kun sideed boqolaad alxamdu lilah can abi raafic waxaa lagu wuri mowla nabi sal nabigu wa radia allahu can ana nabiya nabigana sal slm bacaa rajulan inbuu diray sadaqat sadaqada ayuu diray min bani makhsuum oo bani makhsuuma zakada soo arooriy ayuu nabigu ku yiri sal slm fa qaala li abi raafic abi raafic wuxuu ku yidhi isxabnii iraac adila qabatid fa inaka adi tusiibu minha zakadii ayaad adna wax ka helaysaa caamiliinta ayaad ka mid noqonaysaa qaala wuxuu yidhi xataa aatiya ilaa aan uga taga annabiy fa asalahu nabiga aan weydiiyo kuma raacaya weyaan faataahu nabigu u yimi sal slam fasala uu weydiiyey faqala wuxuu yidhi mawla qowmi dadka qofka ay xoreeyeen min anfusihim ayaga ayuu ka mid yahay naftooda ayuu ka mid yahay annaga haddii aan aalu muxamed nahay ama aalbeytka aan nahay qofkaan xoreyn annaga uu naga mid yahay wa inaa annagana laa taxilana nooma banaana asadaqa zakada nooma banaana iyo sadaqada guud ahaanba abu daawuud tirmidi nasaa-i waana xadiis saxiix weeyaan annaga marka soomaalida quraysh iyo halkaas kadibna ah, mxuu ahaa caqilna abi aalib ayaa lagu shubay sooma zakada la daldala xaggee u socotaa zakada ama caqiilnimada xagga ha la dhigo ama zakada xagga ha la dhigo labadaasun mid ha la doorta laakiin waxaa laga yaaba qaarkiin inaad tidhahdaan maya ee eh, mxuu ahaa maadaama eh, xaqi aan oo khumuskii meesha ka baxay meeshana intidaam baytulmaalna uusan jirin madaahibta eh, ragga halkaas qaba ayaan qaadanayna oo markaa waa daldali karnaa inaad tihahdana waa suuragal alcumuum marka baabkaas waa baab cajaa'ib badan alcibaadaat ayaan weli ku jirnaa alkitaab alxaadi cashar kitaabka i tobnaad asawmu sawmkii ayuu muxuu kitaabiya weyaan alfasl awal fasl koobaad siyaamu ramadaana bisha ramadaan soonka la soom muxuu fasliya weyaan baabka koobaad baabu fardi siyaami soomka faradnimadiisa iyo fadlihi fadligu le ayuu muxuu u baab yahay waxaad eegtaa xadiidka koobaad xadiidka sagaal iyo afartanaad xadiidka shan boqol iyo todoba iyo sideetanaad xadiidka shan boqol iyo sagaal iyo kun sideed boqol iyo koobaad can abi hurayrata radi allahu tan arda cbdirxan saq dawsi raawiyat islaam radi allahu abu hurayra qala rasul rasulka wuxu yhi sal slm qaala allahu alla weyn wuxuu yidhi kullu camal ibni aadam ibni aadamka camalkiisa lahu isaga ayaa iskalah ila siyaam soonka mooyane fa inahu soomka lii anaa iskalah wa ana aniga ayaa ajzi bihi abaalkiisa aniga ayaa bixiyo anaa abaalkiisa bixini oo wasiyaamu sanku junnatun waa gaashaan oo naarta ayuu ka yahay wain kaana waidaa kaana hadduu ahaada yowmu sawmi axadikum midkiin maalinta uu sooman yahay falaa yarfa yuusan baashaal dumar gelin dumarkiina iyadana ragg ayla baashaalin weyaan dee waa kuuu banaana kuwa xaaraanta ayaga haba sheegin walaa yashab yuusan dhawaaqin uusan qaylinin fain saabahu axadun qof hadduu muxuu la caytamo aw qaatala u la dagaalamo falyaqul ha yihahdo innii aniga imruun qof ayaana saa'imun sooman waladii allihii baan ku aragtay nafsu muxameda nebi moxamed naftiisa biyadii gacanta ay ku sugan tahay laqaluufa min saa'imi qofka sooman afkiisa taleebta iyo waxaa weeyaan muxuu ahaa shiirka ama gufaaca saaran waladii allihii baan ku aragtay nafsu muxameda nebi moxamed naftiisa biyadii ay ku sugan tahay lakhaluufa min saa'imi qofka sooman afkiisa shirka ka soo bixi ayaa hadyabu kaiib ka wanaag badan cinda allah alla weyne agtii min riixi miski miskiga carfoonkiisa ay u farxatan laba farxadood yafraxuma uu ku farxa weeyaan idaa aftara hadduu afuro farixa wuu farxayaa ama afurkii galabta ha noqda amaba soonkii dhammaaday ha noqdee waidaa laqiya rabbahu rabbigiis hadduu la kulmana farixa bisawmihi soomkiis ayuu ku farxaa weye ku farxaa bukhari muslim ayaa soo saaray xadid kun sideed boqol iyo labaad can sahal bin sacdin saacidi waxa taala arda can nabi nabig wuxuu sal sl qal nabigeena wuxuu yidhi ina fi ljannati jannada gudaheeda ayuu ku sugnaaday baaban albaab yuqaalu lahu alrayaanu cokanaan badne amaba kii cokanaanta yadhulu minhu saaimuuna dad sooman aya ka galo oo ka xarooda yowma alqiyamati maalinta qiyaamo allahuma adkhilna minhu ya rab laa yadhulu minhu axadu qof ma gala hayruhum ayagaanan ahayn yuqaalu lo waxaa la yidhahdaa ayna saaimuuna dadki soonnaa awey xaggay jiraan fayaquumuuna waa istaagayaan laa yadhulu minhu ma gala axadun qof ayruhum ayaga aan ahayn faida dahaluu haddii ay galaan uqliqa albaabkii afka ayaa laiskugu dhufta waa la xiraa falam yadhul min axadun qofna kama gala buhari muslim ayaa soo saaray xadiidku sideed boqol iyo saddexaad can abi hurayraa radi allah ta arda cbdirxan sakhi dawsi qala wuxu yhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yihi sal slem man saama qofkii ramadaana bisha ramadaan iimaanan ala rumayn waxtisaaban ajir uruursi ufira lahu waxaa loo dhaafa maa taqadam xurman oo min dembi dembiis ka mid ah buhaari muslim ayaa soo saaray xadiidka sideed boqol iyo afraad canhu waxaa laga wariyey canhu abi hurayra radi allahu ta arda qala wuxu abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slm ataakum waxaa idin yimid ramadaanu bisha ramadaan shahrun mubaaraku waa bil barakaysan farad allahu caza wajal alla weyne ayaa farad yeelay calaykum dushiina siyaamahu allahuma baliqna ramadaan ya rab alcaalamiin wawafiqna lisiyaamihi wa qiyaamihi farad allahu alla weyne ayaa farday caza wajal calaykum korkiina siyaamahu soomkiisa tuftaxu fiihi waxaa la furaa abwaabu samaai samada albaabeed ayaa la furaa wa tuqlaqu fiihi waxaa la xiraa abwaabu ljaiimi jaxiimada albaabeed ayaa la xiraa wa tuqalu fiihi waxaa muxuu ahaa la garbaduuba oo la xirxiraa maradat shayaaiini shayaaiinta kuwooda madax adag oo muxuu aha u taliyaalka ayaa la xirxiraa lilaahi alla weyne ay u sugnaatay fiihi ramadaanka gudihiisa leylatun habeen ka khayr badan min alfi shahrin ka khayr hahay man xurima qofka laga hoojiyey khayrahaa wanaageeda faqad xurima khayr o dhan waa laga hoojiye weeyaan abu daawuud ayaa waxaa weyn soo saaray xadidka xadid saxiixa xadidku sideed boqol iyo shanaad una dambeey cashirka insha allahu tacala wa canhu waxaa lagu yuri abu hurayra radi allahu taala anu arda qala wuxu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka alle wuxu yidhi sal l slam idaa kaana hadduu ahaado yowmu sawmi axadikum midkiin maalinta uu sooman yahay falaa yarfad yuusan baashaal dumar dumarkiina baashaal rageed una yowmadin maalinta ayada walaa yashab yuusan muxuu ahaa qaaqala noqonin qofku uusan qaylinin buuq iyo qayl yuusan gelin fain saabahu hadduu la caytama axadun qof aw qaatala uu la dagaalama axadun faliqul ha yidhaha aniga imru'un qof ayaana saa'iman ee sooman adigana soonkii ayaad ku ciyaari rabtaa baabka kulama aadaay ha yidhaahdo imaam axmed soo saaray isnaadun saxiixun calaa sharti muslim hada wallahu aclam wsala allahu waslm cala abdi rasuuli mustafa